bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdan iyo shanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim waxaynu ku soo jiray axaadiidtii ku saabsanayd qowlahu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin axaadiidtaasuu sheekhu soo waday raxmat ullaahi tacaala caleyh waxaynu ku joogsanaan filayaa waxadaanaa muxamed bn cabdilcala soo sidaa ma ah qaala alimaam raximah اllahu tacaala waxadaanaa muxamed bn cabdilacla aلsancaani xadaana almuctamir ibnu sulaymaan can abiihi sulaymaan ibnu طarkhan الtaymi xadaana abu cuثmaan الnahdiyu cabdiraxmaan ibnu mallin ama mullin ama millin waxaa tidhaahdaba min kibaar الtaabiciin can zuhayr bni camri alcaamir اlhilaali wa qabiisa ibn اlmukhaariq alcaamir اlhilaali can الnabiy sal ly slam binaxwihi xadiidkii aynu soo maroo kale mid ku dhow ayuu noo tabiyey wey yacni xadiidkii hore aynu soo marray wuxuu ahaa min xadiidi yaziid ibni zurayc can الtaymiy can الtaymiy hunaana waa muctamir can الtaymiy marka muctamir bn sulaymaan can abiihi iyo yaziid ibnu zurayc can can itaymi oo sulaymaan darkhana baa ismutaabacaynaya saasuu u jeedaa imaamku waxadaana abu kurayb muxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu usaamata xamaad bn usama can ilacmash sulayman bn mihraan can camr bn murata almuraadi waa nin faqiiho iqa ah imaama ila anahu rumiya bilirja irja اlfuqahaa can saciid ibn jubayrin اlasadi min iqaati الtaabiciina wa asyaadihim xilligiisi nin asaga la aqoona ma jirin baa la sheegaa waana nin qiimo badan buu ahaa saciid bnu jubayr alsadi waana laqmadoo cimri yar baa lagu dilay afartan iyo dhowr ayaa xajaaj ku dilay lacanahu اllah can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ibn cabaas cabdulahi bn cabaas waynu soo maraan filayaa inta xadiia uu ku fi saxiixi muslim boqoafartaniyo boqol afartan iyo afar boqol afartan iyo afar waynu soo mar ima dhihi kartaan maynu soo marin waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim ittafaqa calaa ikhraaji hamsatin wa tisciina xadiia boqol sagaashan iyo shan xadiid bay isku waafaqeen intuu muslim la gooni noqday waa afartan iyo marka waxay noqonaysaa sagaal wuxuu dhinta ibn cabaas ku dhintaa aaa'if aa'if buu ku geeriyooday sanadkii hijrada lixdan iyo sideedi waan soo hormariyey waad halmaanteen baan u malaynaya imaam bukhaari boqol iyo labaatan xadiid buu ku leeyay ibn cabaas tafarada bihi tafarada biha albukhaariyu can muslim boqol labaatan xadiid buu ku leeyahay bima fiiha almawquufu wاlmarfuuc almawquufu wاlmarfuuc ayib marka muslim asagaa kala badanta mafaariidda qaala wuxuu uhi saxaabiga lama naزlat hadi اlaayatu aayaddan markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin warahataka minhum اlmukhlasiin waandir udig nabi allow cashiirataka alaqrabiin xigaaladaada soka udeg warahataka qoomkaana udeg oo minhum min cashiirata ka mid a almukhlasiina ee la xulay ama xulka ah warahataka minhum almukhlasiina waxaa loo badan inay tahay qiraaa nusikha tilaawatuha qiraa'a nusikha tilaawatuha ayaa loo badan yahay waa qiraa'a shaada cabdullahi bni cabaas iyo ibni mascuud baa akhrin jiraa la sheegaa yaa la sheegaa warahtaka minhum اlmukhlasiin baxd اlmuxaqiin waxay leeyihiin waa tafsiir raawi waandir cashiirataka alaqrabiin oo ku fasira raawigu ilan waa la macno soo maaha waandir dig cashiirataka alaqrabiina haddii la yidhi waxay la mid tahay andir rahtaka minhum اlmukhlasiin intooda la xulay ee sokeeyaha ah la bax marka laakiin maadaama ay sugan tahay inuu akhrin jiray cabdullah akhrin jiray in qiraa'a laga dhigo nusikha tilaawatuha ayaa ka roon in la yidhahdo waa tafsiir ishkaalka ku jire marka wadaadaha ku kalifa inay halkaa la aadaanna waxaa weeye warahtaka minhum mukhlasiin lafdu اlkhlaas wاlmukhlas wاlmukhlis waxaa lagu idlaaqaa muwaxidka ruuxa muslimka ah dadkii loo digayey ee diinka la gaadhsiinayana kafare iyo mushrikiin bay ahaayeen marka lafdiga meesha yaalla iyo siyaaqa aayaddu ku timid iyo qaabku nabiga oo la hadlay quraysh baa kala duwan oon isqabanaynin marka xaafidkaasugu wuxuu leeyahy isma diidayaane nabigu calayhi salaatu wasalaam tolkii gaalkiisii iyo muslimkiisii baa u wada yeedhay dacwadana waa wada gaadhsiiyey waana u wada digay cashiira ahaan inay yihiin buu u digay oo amarka ilaahay fuliyey sawaaun ilkaafiru minhum wاlmuslim marka warahataka minhum اlmukhlasiin waxay u laabanaysaa inta ahlu tawxiidka ah intii kalena cumuumka hore iyo xamalka horey soo gudagaleen buu leeyahay kharaja rasuullah rasuulka ilaahay baa baxay aayaddan markay soo degtay daahiru siyaaqna waa maxay in warahtaka minhum اlmukhlasiina ay tahay min alaaya min alaaya lanna lama naزlat hadihi اlaaya waandir cashiirataka alaqrabiin warahtaka minhum اlmukhlasiin kharaja rasuululahi sooma aragtay isu daba joogto intaan markay soo degtay buu nabigu baxay marka wadaaddaha odhanaya waa qiraa'a shaada ama waa qiraa'a nusikha tilaawatuha ayaa markaasi saxan marka qiraa'a shaadana ka fiican hadday nusikha tilaawatu ay tahay cabdullaahi ma akhriyeen cabdullaahi ma akhriyeen ayb almuhim waa khaarija min alqira'aati alcashar almutawaatira way ka baxsantahay iska ogow kharaja rasul sl l slam rasuulka ilaahay baa baxay xataa sacida ilaa uu koray asafa buurtii safa la odhan jiray haddaba aad hadee xajka tagtaa haddaba waa dhammaata buurta buur weyn bay eber baa laga dhigay sii loo guranayey ee loo jabsanayey ee loo goosanayay eber laga dhigay buur weyn bay ahayd hadda laakiin waa la la yaabeen oy ka yaabeen in la tirtiraba yay ba aragteen waxay mariyeen xabag shamito adagoon la fujin karin ayadoo sidaa tahay barigii eshiya dadka ka yimid dhagaxyo hoosta ku soo qarsadaan iyo biro way fujistaan way garaacdaan indhahigaan saare islaan garaacanaysa ayib marka waxaa weeye eber baa laga dhigay baasho waa dhammaata si loo guranay fahatafa nabigu waa dhawaaqay fahatafa ay saaxa wanaada nabigu waa u dhawaaqi tolki muxuuna yidhi eh, eh, hutaafihi yaa sabaaxa yaa sabaaxa waynu soo marra waa xera ku galeey wey war ka baxaay waa wareey marka sabaaxa ay hajama caduwukum sabaaxan aroortii horeynu soo marray faqaaluu waxay dhaheen quraysh iyo carab man haada aladii yahtifu waa kuwa ninka uubataynaya dhawaaqaya faqaaluu waxay dhaheen muxammadun weeye waa qolyihii hadda kafaradabaasaa odhanaya hadduu ruux muslima yahay rasuulka ilahi way odhan lahaa soo maa fajtamacuu waa u kulmeen ilayhi ilaa rasuulilahi meeshuu nabigu ka dhawaaqayay ayay soo wada aadeen riwaayaadka xadiidka ruux walboo qureesheedoo meeshaa maalinkaa joogay ama meeshuu nabigu ka qaylihayay buu istaagay oo hoos istaagay kii dhaqaaqi waayeyna wuxuu dirsaday ergey abulahab baa raggii dhaqaaqi waayey ka mid ahaa bannaanbaxa qaybo ka mida ah. kii u horreeyey laakiin wuu joogay marka nin walba inuu asagu tago iyo inuu erga dirsaday ahayd qaaluu faqaalna wuxuu yaa banii fulaan waynu soo mar ree hebelow yaa banii fulaan yaa banii fulaan yaa banii cabdi manaafin ree cabdi manaafu yaa banii cabdilmualib hoos bay u degtay facama wakhasa nabigu kor buu u dhigay hoosna u dhigay faijtamacuu ilayh waa isu yimaadeen faqaala wuxuu yidhi ara'aytakum bal iiga warrama low ahbartukum haddaan idiin sheego idin sheegi lahaa anna khaylan fardo col ah takhruju ka soo baxaysa hada اljabali fii saxiix bukhaari min safxi meesha ba'da min riwaayada bukhaari baa marka yaa macnaha ku fiican anna khaylan fardo col wey col col fardooley ah baa takhruju ka min safxi hada اljabali qowgan asagaa dhambaciisa safxi waa dhambaca ah. kor haddaad soo fushal lagu arki dhulka hoose haddaad martana waxaa weeye waa dhul bannaan qowga markaad ku liilaysa eed soo dhex qaado oo dhambiciiso hoose ah weeye inaad dhumatay u badantaon lagu arag allahuma in kor lagu fiirsan mooye a kuntum ma ii rumayn lahaydeen buu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaan idha qureeshey dhambacaas iyo geedaha colbaa soo socda idingelaya war ka baxa war hubka booba war iska dhacsha ma ii rumayn lahaydeen macalinimada iyo nabigu siduu ummaddu u gaadhsiina u fiirso qaaluu waxay dhaheen darada eeg hadda waan kuu rumayn laha way diidan yihiin inay dhahaan ma rabaan waxay dhaheen maa jarabna calayka kadiban kollay beenku kumaana aqoonin waa cadam اlictiraaf الsariix si cad in xaqi loo ictiraafaa la diidaya ayib akuntum musadiqiya balaa iyo maya yaa loo baahan yaha soo maaha waxay dhaheen maa jarabnaa maa jarabnaa kumaanan tijaabinin alayka dushaada kadiban been sheegid kumaana aqoonin bimacnaa hadda ka hor adoo been sheegi maanan arag tanse waa dhici kartaa waa meesha ku qarsoon khayaanada ay wadaan hawshii abu sufyaan uu hiraqle u qariyey qabla islaamihi ayb ballamaha ma ka baxa moxamed wuxuu i weligii isagoo ka baxa arag laakiin hadda axdi baa noo dhexey wuxuu samayn doona waramahayo waxaan inta ahayn waan gelin waaye ui meesha ayib waxaan ka baqay in ku adkayn lahaa oon been sheegi lahaa ay qoraysh iyo carabta ila socotay dhahaan abu sufyaan baa been sheegay gaaladoodii baa beenta iska ilaalin iyo ku dhimanaysa laakiin wadda jooga islaamka sheegana qaybo badanoo ka mid a ah, beentayba quutaan wayba quutaan so sidaa maa xariifnimayba noqotayba jaamacada looga baxaa wadaadka miskiinka allowsahalka runta iska sheegaya waa nin reebaadiya aan ku noolaan karin waxaa leeyahy qarniga inaad noolaato munaasaba maaha sheekh iskaga tag meesha hawshaadi ma ah beentii waxay loo bixiyey xariifnimo reemagaalnimay noqotay baysaannimay noqotay ballankoo laga baxo waxay noqotay siyaasinimo siyaasi ayib xaaraantoo la qutona maxay noqotay waa nin shaqo yaqaana waa nin shaqo yaqaano xoolaha dhaliya ya businessman buu noqday miya <laughs> waa sida maa jarabnaa kumaanan jarribin bay dhehen calayka kadiban qaala ilaahna asto qaala nabigu wuxuu uhi fain hadday saa tahay oo fardo soo socdo haddaan idinka diga adii rumayn lahaydee haddaba waxaa idin lehay fainnii nadiirun lakum digaan idin ahay idinka bayna yaday cadaabin shadiidin cadaabkuna hortii intuusan imanin baan idiin digayaa colaa idin soo gaadha haddaan ka digo ma rumayn lahaydeen nacam haddaba waxaa idinka digayaa cadaab qaala wuxuu yidhi faqaala abulahab abulahab baa wuxuu yidhi cabdulcuza baa magaciisa la odhan jiray abulahabna waa kunyadiisii tabban laka dufa kugu baxda buu idhi amaa jamactana li lihaada tabban laka hoog oo khasaar weeye halaag ha kuu ahaado amaa jamactana ila lihaada ma waxaan ka aynoo noo soo kulmisaad weyday buu leeyahay oo maxaa ka wanaagsan oo loo sheegi lahaa war cadow baa kugu soo socdaa baad iga qaadan lahayde cadaab rabbi baan ka digayaa uma qaama waa istaagay oo waa dhaqaaqay weeye abulahab fanaزlat hadihi الsuura suuraddanaa soo degtay ilahay baa u jawaab tabad yada abi lahab labadii gacmoodee abulahab baa halaagsantay waqad tabba waana halaagsamay waana duf asagay ku baxday rogmaday kada qara'a alacmashu muslim wuxuu ku yidhi raawi hadde wuxuu ka warinaya sheekhiisi iyo riwaadiisii iyo kadaa qaraa alacmash acmash sidaasuu akhriyeyo meeshii watabba ahayd buu qad akhriye wey tabad yadaa abi lahabin watabba alqira'a almashhuura soo maaha waqad tabba muxuu ku daray wowdii wuxuu ku daray raaciyey qad saasuu akhriye wey ilaa aakhiri suura ilaa suuradda dhammaadkeeda suuradda dhammaadkeeda sidaa u taqaaneen buu ku akhriyey laakiin ad buu ku daray qraada acmash sawaabkuna asaga qiraadiisa ma ahayni kaana yaqra'uhaa xikaayatan cabdulahi mascuud iyo asxaabtiisaa qiraa'ada laga wariya waqad taba acmash laakiin asagu ma wariyo laakiin markuu sheego xikaayaaan buu sheegi jiray mana akhriyo qiraa'ad shaaduu leeya acmash waa taqaanaa waa qaari laakiin wahada laysa min qiraa'atihi اlmashhuura ashaada acmash ayb almaxfuud waa maxay waa laga xifdiyey can ibni mascuudin wa talaamidatihi ayb xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana cafw abu quraybin qaala xadaana waxyaabaha ilaahay subxaanah wa tacaala uu e, iswaafajiyey meeshan waxaa ka mid a ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ilaahay dir rasuulka ka dhigay adeerayaashii afar baa ka noolaa wixii intii kale hore utiibay dhammaadeen abulahab iyo abu aalib iyo cabaas iyo xamsa noolaa afartaa labadii magacoodu ilaahay hayrkii loo tiiriyey atacbiid lihayrillaahi inay islaamaan way diideen magacu mar buu ku saameeyaa oo meeshood hadduu odhan jireen likulli ismin lahu cilaaqatun bimusamaah magac walba xidhiidh buu la leeyahay axadka lagu magacaabo haddii xarbi lagu bixiyo iyo dacar lagu bixiyo dagaalna kaa hadhi maayo khadhaadhna waa lagugu dhiman baan u malay sayidina cumar waad garanaysaa nin buu i magacaa hebel xaggeed ka timid tuuli heblaayo xaafaday degan tahay xaafid heblo kulli waxay noqdeen magacyo dab iyo qori iyo qiiq ku dul wareegaya wuxuu idhi gurigaadi gube ee gaadh buui orod gurigaad wu gubta saa dha gurigoo gubtoon dambasuu u tegay xamdala la yidhaahdo xaggeed ka timid muraan ka imid xaggeed xaafadee xaratu waxaan deganahay bunaar wuxuu ihi dhan waad gubatay magacu waa halis wey waa halis odayga abulahaba waxaa la odhan jiray waxaa la odhan jiray cabdulcuza abu aalibna magaciisa caadigaa ah waa cabdimunaaf cabdimunaaf baa la yidhaahdaa kana waa cabdulcuza abulahab iyo abu aalib waa kunyooyin laakiin xamza iyo cabaas waa islaameen addoonkii cuzaa kan la yidhi kanna waxaa l addoonkii manaaf baa loo tiiriyey labadaas ilaahay islaam kuma labada kale ilaahay islaam iyo towxiid iimaan buu ku irsaaqay magacyuhu marka carurta loo bixinaya iyo aada oga fiirsada ilaahay u addoomeeya cabdiraxmaan iyo cabdulaahi iyo sidaa dhaha cabdilcasiis iyo magacyahaas aysan ka ahayn magacyo qumanoo de maxamed iyo axmed iyo oo la balaayaha la raadsanina xadana abu bakr bn abi shaybata abu quraybin qaala xadana abu mucaawiyata muxamad bnu khaazimin can acma sulaymaan bihada اlisnaad sanadka hadda aynu soo marray buu noogu tabiyey qaala wuxuu yidhi sacida rasuul اlah sal ly slam daata yowmin buu korayo asafa buurta la yidhaahdo faqaala ya sabaaxa fadakara binaxwi xadiii abi usama xadiidka abi usama ayuu sheegay abi usaama xamaad caynlacmash buu ahaa haddana waa abu mucaawiya can acmash saasuu u jeedaa ninka daakirka ee binaxwi xadiii abi usaama uu leey abuacmash waa abu cafwan abu mucaawiya walam yadkur ma sheegin muxamed bnu khaasim nuzuul alaayata aayadda degiddeeda ma sheegin xadiidka intiisa kale ku gaabsaday waandir cashiratka alaqrabiin baabu shafaacati اnabiy liabi aalibin wاtakfiifi canhu bisababihi wuxuu baab yahay shafaacat nabiy nabigu inuu ergayn doono liabi aalibin abu aalib iyo wاtakfiifi canhu abu aalib in laga fududeeyo cadaabka bisababi sababi rasuul rasuulka dartii iyo karaamayn uu ilaahay karaamayn rasuulkiisii iyo abaalku abu aalib nagu lahaa annagoon u gudin buu dhinto gaalnimo ku dhinto soo maah abaalku muslimiin u galay ee suubanaha u galay isagoon loo gudin buu dhintay abaalkii waan iska reebaynaa ilaahay baana naga reebay subxaanahu wa tacaala idan gaaladii waa weyneyd naartay ku jiree midda u xun buu muta abu aalib lanna mucaanid jaaxidu ahaa mutakabir wax walba uu nabigu leey inuu xaq yahay wuu ogaa maalinkuu nabigu daa'imo ahaayee dalaandalahayay ilaa uu garhku madoobaada oo waayeel noqday intaasuu garab taagnaa axad carbeedoo suubanaha abuaalib ka yaqaanina ma jirin cidhiidhi walbuu la maray dhib walbuu la maray asagoo ogu nabigu saadiq iyo musadaq ah wamaca daalika ibir baa la weynaaday wuxuu yidhi maya inta laydhihi lahaa waayeelkii abuaalibaa farfoorarsanay oo futada kor u taagahay qolya ree macalina ah waaa l waa ayagoon salaad tukan jirinba wadaad yaa u yimid baa la yidhi markaasuu salaad bilaabay jirow dabataag bay u bixiyeen baa layidhi iyo salaad adime laba wadaadoo ka tukanays kiiba magacay ku dheji almuhim aruma soo gaarin waa la sheegaaye waxaa weeye wuxuu hi intay qurayshi abu aalib baa dabada tagtaagahay walle inaanan yeelayn markii u dambaysay nafbaxay nabigu qar istaagay ashahaado keliya laa ilaaha ila allah dhe kelima uxaaju laka biha cinda allah wuxuu hi ka baqaynin inay quraysh tiraahdo abu aalib markii la xanuujiyey buu ashahaatay ishaadaan ku doogin lahaa waa kaaga farxin laha waa ashahaadan lahaa wuu ogyahay inuu aqu taagan yahay wiilkiisa cali buu ku garaaci jiray inuusan nabiga ka hadhin raac rumee ku garabdhin buu dhihi jiray wuxuu la socda xaq weeye weligii been ma sheega aqaan daba istaag ha ka hadhin qorayshkir ku dheh asagana xoogo waxaa kursigu waa musiiba mansab jahadu xoogo kursigu iyo maxaa weeye iyo magacu iyo meeqaanku wax ka daran ma jiro soomaaliya waxay tidhahdaa inay meeqaanku khatar yahay intii magacaadu dhumi lahaa maalkaadu ha dhumay dhahaan maal iyo mansab iyo meeqaankee kulul mansabka taasuu ku dagaalamay odaygu haddee diin la'aan buu ka qaaday ciyaadan biاllah وxadثna cubayd الlaahi bn cmر الqawaaririي ومحamed بn abi bakr bn عaliي bn caطاء الmuqadmi ومحamed bn cabdالmلك اlأmwi maxamed bn abdilmلك bn abi الشhawaarib ninkii la odhan jira dhowr goor baad kuso marteen sunanka maxamed cabdilmلك bn abi الشhawaarib اlأmwi qaaluu waxay dhaheen wadaadaha saddexda sheekhu isku qabtay cubaydillaah muqadami iyo maxamed cabdilmلك xadana abu cawaanata wadax bn cabdlahi اlyashkuri xadana cafwan can cabdilmلك bn cumayr allahmi waa inaga soo maray alfarasina waa nisba ilى farasin lahu saabiq can cabdillahi bn اxaariث bni nawfalin bn اlxaariث bn cabdilmuطalib xaari cabdilla wiilu awow u yahay weeye marka cabaas bn cabdilib adeerkiibu wax ka warinaya ama waxaad tidhahdaa awowgiiba adeer u yahay so sidaa ma aha waa cabdulahi bn xaari ibni nawfal ibn اlxaari ibn cabdilmualib xaari ibn cabdilmualib waxaa wada dhashay cabaas ibn cabdilmualib baa walaalo ah marka wiilka cabdalla ah oo nawfal ah yaa waxaa loo yahay adeer cabaas baa u ah cabaas ah. marka adeer saddexaad taqriiban cabaas bn cabdilib afar xadiis buu muslim ku leeyahay afar xadii buu muslim ku leeyahay soddon iyo saddexdii hijradana wuu geeriyooday hadhow haydhihina maadan soo sheegi qabta markoo laydiin sheego hadhow aygu soo celina soddon iyo eh, afar xadii keliya afar xadii keliya fii saxiix muslim ku leeyahay soddon iyo saddexdiina waa geeriyooday radi allahu tacala canhu ardaa annahu qaala wuxuu yidhi saxaabigaas yaa rasuul rasuulka ilaahayow hal nafacta abaa aalibin abaa aalib ma u tartay bishayin wax ku dheefisa wuxuun ma u tartay abu aalib hal nafacta aba aalibin bishay fainahu abu aalib kaana wuxuu aha yaxuutuka kii kugu hagoogta ruux markuu isku kaa gabangaabo ee inuu dhibku gaadho uu diido ee uu kugu hagoogto oo lagu mari waayo yaa la yidhaha fainahu kaana yaxuutuka ayib fa fainahu kaana wuxuu ahaa yaxuuuka kii kugu haboogte kugu gabangaabte kuu diida dhib inuu ku gaadho wayaqdabu laka waana kuu cadhoon jiray il ninka kugu fiiriya labuu ku fiirin jiray gacan ninka ugu qadana shan buu saari jiray waa laogyahaade wuxuusan la marin ma jiraan ayb wkii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan dhibsado culus qurash iima geysanin ilaa adeerkay uu dhintay bu nabig alayh salaat wasalaam wixii kaloo dhan iska ahayd wuxuu nabigu iskaga dulqaadan karo intuu abutaalib noolaa laakiin markuu dhintay baa lasoo farta dhacsaday khadiijana ay ku xigtay annahu cafwan qaala nab wuxuui nacam waa taray waxbaan u taray huwa fii daxdaaxin min annaar huwa abu aalib fii daxdaaxin min annaar naarta xaggeeda dhay buu kaga jira daxdaax waa biyaha dhayga ah ee lugaha iyo inta adimada qariya daxdaaxasoo ma taq ninkiin wabi aqoon u tallaadi biyaha moolka intaan la gaadin meeshan soke ninkan dadkan dabaasha aqooni ay ka dhaansadaan ama ku galgaltaan maar ay dhiiqadu ka buuxdo daxdaxu kaasaa la yidhaahdaa waa afaante bayla tahay nacam huwa asagu fii daxdaaxin dhay buu ku jira oo min naari naar ah meesha moolkeeda lama geynin wey moolkeeda iyo meeshay baashu fircoon iyo haamaan ka darcabhayaan lama dhigin walowlaa ana anigu haddaanan jirin lahayna lakaana fi darki اlasfali min annaar lakaana fi darki اlasfali min annaar lakaana wuxuu ahaan lahaa fi darki اlasfali jaranjarada ama tabaqa u hooseeya ee naarta ah wuuna mutay leanna wuxuu ahaa mucaanid xaqu u caddaaday wax ka hortaagan uusan jirin halis wuu mutay in meesha u hooseeya la geeyo laakiin shafaacatu nabiyina muxamed baa wax tartayoo takhfiif cadaabka lagama bixin cadaabka horan baynu soo maray famaa tanfachum shafaacatu الshaaficiina waa shafaacatu ikhraajin min الnaar tanna waa shafaacatu takhfiifin min الnaar isma diidayaan cilaaqada nusuusta udhaxaysana waa cilaaqatu bayaanin wa tatmiimin aw takmiil haddaad si kale naga diiddo waxaan leenahay adiladaasoo dhan waa adila caama xadiidkanna waa daliil khaasa wاlkhaasu yaqضي calى اlcaam laa tacaaruda baynahuma laa tacaaruda bayna khaasin wa caam xadaثna ibn abi cumar wasmuhu muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani اlmaki laazama sufyaan bnu cuyaynata labaatan ama siddeed iyo toban sano uu arday u ahaa xadaثna sufyaan ibn cuyaynata abu muxamed alhilaali can cabdilmalik bni cumayr allahmi can cabdlaahi bnu xari haddaad soo martay ibn nawfal ibn xari cabdmualib qaala wuxuu uhi samictu lcabaasa ayaan maqlay yaquulu asagoo radi allahu tacaala an qultu ya rasuul allah waxaan rasuulka ilaahayow ina abaa aalib odayga abaa aaliba ah, kaana waxaa yaxuutuka kii kugu hagaogtay ku difaaca wayansuruka kuu heliyo kuu gargaara fahal nafacahu daalika arrintaa wax ma tartay nusuus badan ba ku timid carakawa ah gaalku adduunka wixii wanaagee uu geysto qaraabadau xidhiidiyo masaakiintu caawiyo ballanku dhowro wixii wanaaga adduunka u geysto adduunka rabbi ku siiya subaana wa taaala adduunka rabbi wahada min alcadli wixii wanaaga uu sameeyo adduunkaa lagu siinaya aakhare markuu wuxuu tegayaa iyo kufrigiisii iyo shirkigiisii buu la tegaya oo lagu cadaabaya ayib taa waxaa laga soo reebayaa abu aalib waxaan abu aalib wanaaguu nabigu u geystay waxaa loo geliyey aakharaa loo geliyey laakiin isagu ma dareensano wuxuu moodayaa dadka ilaahay abuuray inuu u cadaab kulul yahay buu moodayaa naaru meel qabow ma laha qaala subr nabigu wuxuu hi hawaa waxbuu taray arrinkaa gargaarka iyo hiiladaa wuu anfacay wajadtuhu waxaan ka heloon ku arkay fii khamaraatin jamcu khamratin mool wey mool mool baan ku arkay oo min annaar faakhrajtu waxaan u soo saaray ilaa daxdaaxin meel dhay oo naartu iyo dabku ku yaryahay oo moolka oo kale aan ahay baan keenay amaraat jamcu khamratin waa biyaha badan moolka ee mawjada kula qahaya faakhrajtuhu ilaa daxdaaxin waxaa laga cabiray siiqada xadiidka siiqat lmaadi welina ma leesh lianna waa kal waaqici lianna waa idaa waqacat alwaaqica ayb alqaaricatu iyo alxaqatu malxaqa oo kale wey وxadثnii mxamed بن xaatim بn maymuun waa inaga soo mar inuu ya waxiidun fi hada tarjama walaysa fi muslim ila hu xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan cafwan can sufyaan الthawri sufyaan ibn saciid ibn masruuq الthawri abu cabdillaah imaam ahli الkuufa qaala wuxuu uhi imaamkaas hadda waxaa ismutaabacaynaya laba sufyaan ibnu cuyayna iyo thawri xadaanii cabdulmalik waxaana ka sii horreeya abu cawaana ka sii horreeya iyagu saddexdoodaba isdaba taagayi xadaanii cabdulmalik ibni cumayr alahmiyu qaala xadaanii cabdullahi ibnu xaarid qaala ahbarnii cabaas bn cabdilib xaa xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana wakiic can sufyaan aلthawri bihada اlisnaadi buu noogu tabiyey marka wakiic iyo hadda yaxm saciid alqaطaan kilaahuma can اthawri sufyaan iyo ibnu cuyeyne iyo sufyaan athawri iyo abu cawaanik ilaahum kulluhum can cabdilmalik bni cumayr binaxwi xadiii abi cawaanata xadiidka abi cawaan oo sheegay weeye binaxwi xadii abi cawan marka u laabanaysaa sufyaan marka iyada ah can bi hada اlisnaadi can nabi ala binaxwi xadiii abi cawaana can cabdilmalik bni cumayr oo kaleu sufyaanna tabiyo وxadثna qتaybaة بن سacيid xadثna layث بن sacd alfahmi shaykhu misr wa imaam ahli misr can ibn اlhaad waa nisba ilى jadihi yaziid ibn cabdالlaahi bn usama ibn اlhaad baa la yidhahdaa allayثi marka ibn اlhaad buu caan ku yahay waa yaziid ibn cabdالlaah bni usamata ibn اlhaad allayثi can cabdالlaahi bni khabaabi almadni اlansari can abi saciid اlkhudriy abu saciid meeqa xadii buu ku leeyay fii saxiix muslim sagaaشan iyo sideed xadii أna rasuul اlah sl lay slam dukira waxaa la sheegay cindahu cinda rasuuli الlah daakirku wax sheega waa kuma cabaas weeye horaan baad soo marteen camuhu abu aalib baa la sheego le abu aalib xaalkiisa ha laga waramo faqaala nabigu wuxuu idhi lacalahu waxaa laga yaabaa tanfacu inay wax tarto shafaacatii ergadaydu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha ay wax tarto oo fa yujcalu la yeelo fii daxdaaxin min naarin naar aan mool ahayn yabluqu gaadhaya kacbahi anqawyadiisa ama gaadhaya odakabooyistiisa yaqli waxaa karaya minhu min annaar ama min adaxdaaxi dimaaquhu maskaxdiisaa buraysa maskaxdaa buraysa riwaayo kale ilaa maskaxdu intay burto ay ku dadato lugihiisa ay ka dareerto lugihiisa maskaxdaa qarxaysa dabka dartii markaasay biyihii u shubmaysaa ciyaada biاllah baabu ahwani ahli الnaari cadaaban waa isku xadiiyo isku mid aan israacino baabu ahwani ahli الnaari cadaaban wuxuu baab yahay ahlunaarka midka u cadaab fudud midka u cadaab fudud siduu markaa asagu sida xaqiiqadu ay tahay wey asagu laakiin uusan dhowrafsanayn xadaana abubakr bn abi shaybata magacii abubakr bn abi shayba cabdulahi bn muxamed xadaana yaxya bn abi bukayr xadaana zayr bn muxamed can suhayl bn abi saalixin can nucmaan bn cayaash can abi saciidin اlkhudriyi ana rasul lah sal ly slam qaal ina adna ahli الnaar ahlu naarka midka oogu yar ama oogu dhow cadaaban xagga cadaabka yantacilu wuxuu xidhanayaa binaclayni min naar laba kabadoo naaraa loo gelinayaa yaqli waxaa karaya dimaaqu maskaxiisaa buraysa min xaraarati naclayhi labada kabood kulaylkood dartood laba kabadoo saa lagugu geli naar adoo madaxaa lagugu tuuray iska daaye kabihii aad ku qaaday iyo maskaxda ku qarxaysa oo maskaxdaad buraysa oo daadanaysa ciyaada bilah ina adnaa ahli الnaari ahlunaarka midka ogu yar weeye ama ay akhaf bay ka dhiganta ogu yar aw aqalla cadaaban xagga cadaabka yantacilu wuxuu xidhan binaclayn laba kabood oo min naari naar ah yaqli waxaa karaya maskaxiisa burayso dilaacaysa min xaraaratin calayh waxadaana abu bakr bn abi shaybata xadaana cafaan bnu muslim asafaar xadaana xamaad bnu salma xadaana haabit albunani can abi cuثmaan الnahdiy can ibn اcabaas haddaynu soo marayno ibn cabaas in xadiiu ku leeyahay fii صaxiixi muslim ya goormuu dhintay lixdan iyo sideed soddon iyo saddex ah soddon saddex waa odayga cabaasa wey ibn cabaas daa'if buu ku dhintay cabdullaahi isagoo hijro marka lixdan iyo sideed ayb ana rasuul lah sal lay slam rasuulka ilaahay qaala wuxuu ihi ahwanu ahli الnaari cadaaban abu aalib u fiirso horaan ba waxaa la soo yidhi ahlunaarka ninka u cadaab yar waa sida kayfiyada baa laga hadlay hadda waa la cayimay riwaayaadka qaabku u tartiibinaya imaamku waa sida abu aalib wahuwa muntacilun wuxuu xidhan yahay binaclayni laba kabood yaqli uu karaya minhumaa min annaclayni dimaaquhu maskaxdiisa karaysa ciyaada biاllah waxadaana maxamed muana abu musa albasri wbnu bashaar maxamed bundar maxamed bashaar bundar sheekh اljamaca labadaba waa shuyuukh اljamaca wاllafظu libn muana baa iskale qaalaa waxay dhaheen labadaa wadaad xadaana muxamed bnu jacfar gundar xadaana shucbatu bn اlxajaaj abu bistaam alciraaqi اlwaasiti qaala samictu abaa isxaaq baan maqlay abaa isxaaq camr bn cabdillaahi الsabiici waa nin imaam iqa ah tagayur yar oon xifdigiisa waxyeelin buu leeyahay tadliisna waa lagu sheegaa laakiin riwaayaة shucbata can اlmudalisiin waa maxmuulaة calى اlاtiصaali wاsma cinda اlmuxadisiin lanna waa lagu yaqaana manhajye uu leeyahay wey ariiqa u khaasa isaga samictu aba isxaaq الsabiiciy yaquul samictu nucmaan bn bashiir alansaari اlkhasraji sagaal xadii buu muslim ku leeyahay sagaal xadii yuu fii saxiix muslim ku leeyahay afar buu muslim la tafaruday shanna bukhaari baa la wariya lixdan iyo shantii buu geeriyooday oo lagu dilay saxaabigaas fitna dhex bartay muslimiinta e, meeshii la odhan jiray e, maraj raahid meeshii laodhan jiraa lagu dilay yakhtuba asagoo khudbaynayaan maqlay lixdan iyo shantii hijrada weeye wa huwa yaquulu asagoo leh samictu rasul lah sal ly slam yaquul ina ahwana ahli الnaari cadaaban ywma alqiyaama maalinka qiyaama dadka ruuxa u lrajulin weeye tuudacu la saarayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa adin meesha u hoosaysa raysmagaadhaa layska yidhaahdaa akhmas اlqadamayn lugtu cidhibta iyo faraha hore meeshan dhexdiisoo ma taqaanaan godan halkaasaa loo saaraya tuudacu waxaa la saari fii akhmasi qadamayhi labadiisa logood raysmagaadhadoodu jamratani laba dhimbilood yaqli uu karaya minhumaa ay min ajlihima dimaaqu maskaxiisa karayso buraysa xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana abu usaamata xamaad can lacma sulaymaan can abi isxaaq asabiici can nucmaan bashiir qaala qaala rasuul اlahi sal lay slam ina ahwal ahli اnnaari cadaaban man lahu naclaan furuuq yar baa u dhaxaysa riwaayaadka alfaadeeda waa aragtaan waa manduu lahu nacl laba kabood buu leeyahay walidaafatu tasixu biadna mulaabasa la yidhaahdaa laba kabood buu leeyahay lahaanshahan loo tirinaya takhsiiskan loo tirinaya moodin wuxuu asagu mulki u leeyahay waa lagu dhejino lagu cadaabi baa loo jeedaa idaafada iyo nisbadu waxay ku asaxdaa biadna mulaabasa wax yarood iskaga agdhowaatee baa ruuxa lagugu tiirin ama aad magaca lagugu dhejin ayb iyo wa shiraakaani laba yeelan laba yeelan ama laba indhalo kabaha suunkooda sumayda arag yaa shiraagaadda loo jeeda oo min naarin naar ah yaqli waxaa karaya minhuma labadaa kabood ama labadaa yeelan ama labadaa soon dimaaqu maskaxdiisa buraysa kamaa yaqli lmirjalu siduu dherigu u buro dherigu siduu u buro isu shubaaliyo isu rogo iyo maskadiisu isu rogaysa ciyaadan bilah dab walboo lagu saaroo bini aadam uu waxeeyo maskaxda intay dilaacda inay karto ma dhici karto waa adagta anu ma maqal sideeduba idinku nayda arag baan u malaynaya laakiin middan waxaa weye hawl kale cadaab weeye addoon kibray oo rabbigii ku santaagay oo loo caalwaayay oo si walba la yeelay caqligiisu la hadlay ambiyo loo diray kitaab loo geey marka haddee saasuu mutaa wahada min cadl illaah hadduu addoommaha rabbi cafiyana wahada min raxmatihi wa fadlihi haddii dembigaadi lagaa gooyana maxaa lagu yeela hadee dembiga aad gashaa lagaa gooya cadaalad weeye haddii lagu cafiyo fadli iyo dheeraad weeye ixsaan marka ixsaanka iyo aan laisku khaldin iyo cadaaladda almucaamalaةu biاlmili cadlun wاlcafwu fadlun baa la yidhahdaa in wixii aad samaysay wax lamida lagugu sameeyo waa cadaalad in lagu daayana waa fadli almucaamalaةu biاlmili cadlun wاlcafwuna fadlun kamaa yaqli اlmirjalu maa yaraa ma arko oo isagu ma aaminsano anna axadan aadame ashaddu inuu yahay mid dara minhu xaggiisa cadaaban xagga cadaabka asagu wuxuu isu haystaa in intuu rabbi khalqay ee la cadaabay asagu uga cadaab kulu yahay axad kaa daran ma juulay ninka oo ugu daran waa un kula mid wax kaa hooseeya ama kaa daran ma jiru isleey asagu wainahu nabigu wuxuu dha la waana dadkoo dhan midka uga cadaab fudud weeye gaalada la cadaabayaa loo jeedaa gaalada la cadaabayo marka axaadiitan alimaam muslim diqadiisa u fiirsa hadda horaan muxuu soo waday oo ka soo sheekeeyey imaamku axaadiid caraka waa isdaba dhigo oo shafaaca ku saabsan oo ahlu in naarta laga saarahayo isku waaraynin fadliga ilaahay uu ummadda u gelayo howlahaasoo dhan buu soo waday axaadiidka marka hadda muxuu u keenay fara badan ee ku saabsan abu aalib iyo qurayshta kaleba ku saabsan si walbood nabiga isu xigtaan ood qaraabo u tihiin haddaadan iimaan iyo islaamnimo adan la imanin qaraabat lmuqarabiin waxba kuu tari maysa waxba baashu faara qabiil ma aha waa mabda iyo dhaqan iyo camal weeye haddaad suubanaha ku kala tagtaan diin hilibku wax kuu tari maayo haddaad nabiga calayhi salaatu wasalaam diin ku raacdana hilibkiisii wax badan buu ku tarayaa hilibkiisii wax badan buu ku taraya ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam aalu beytkiisaa ugu horey dadka u qaaday nusuus baa ku timid macnahaas aalu beytka ugu horeeya aalu tawxiidkaee muslimiinta macnaha waa keen imaamku waa cadyaoo bannaanku yaalla macno kalena meeshu waa ku jiraayo qolyihii beenalayaasha ah ee kutubta qoray ee raafidada iyo bakhtigii itnaa cashariyadii waxay dhaha abu aalib islaamay xadiid daciifoo malagii galay bay soo jiri waxay dhaheen markuu naf baxayoo qadqaadaysay oo nabigu inuu ashaato uu ku kari waayey cabaas baa dhegta afka u saaray markaasuu yaa rasuul kelimada aad ka dalbatay buu ku hadlay markii u dambaysay abu aalib marka wuxuu ku dhintay iimaan iyo buu ku dhintay halkaasay istaageen xaafid bn xajar isaabaha abu aalib wuu tarjamaystay balaayuu dhigay khayroo dhan buu ka fiijiyey ahlunaar malagigal inuu yahay kamaa rawaahu shaykhaan ayuu caddeeyey fatxubaariga markuu xadiidkan ila bukhaari baa weli uu sharxayana ayadna fadalla dhaadheer buu dhigaa waa ahlurafdi khayr ma laha bul kuwa ma yaqaanaan been bay quutaan iyaysu ku lugayninbu khalqila kuwa u been badan weeye xataa shiicadii baa la yaabta qaybo ka ah zaydiyadu waxay dhaheen raafidaiyo isna cashariyo wax ka been bada ilaahay ma abuuri ayagaa kala subxaanlaysanaya shiicadii baa yaaban ayb wixii la soo qaadaba waxay la aadahayaan saxaabe iyo ahlu khayr bay ku fasirayaan wixii nabiga xaggiisi iyo nasab ku raacana waxay isku dayayaan inay wax u dhodhoobaan waxaaso dhanna waa nifaaqa daacadka ma aha dadkay ku sirahayaan maray intay geed kuu saaraan baad moodi inay aalubeydka jecel yihiin markay godka kugu ridaanna sidii shayddaankii bay kugu wiirsan ma ana bimusrikikum ma antum bimusrikiya inii kafartu bimaa ashraktumuni min qabl bay ku leeyihin dhaqan lagu yaqaano wey ayib hawsha aada iskaga ilaaliya macaanidaa meesha waa ku jirtaa qur-aanku laakiin axaadiitan hadda aynu soo maray abu aalib ku saabsan cadaabka in laga fududaynayo iyo qowlahu tacaala seed kala dhahaysaan walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur maxaad ka leedihiin xamiya khaas ayib jaabir muxuu soo yidhi markuu la doodahayey wadaadkii khaarijiga ii sheeg kumuu ahaa wadaadkii maطalq ibn xabiib buu aha mise yaziid alfaqiir yaziid ibnu suhayb alfaqiir yaa qowmu inakum tajcaluuna alkhaasa caaman hawshaameytiha isku qasin weeye walaa yukhafafu canhum min cadaabiha ilaa abu aalib baan leenahay wanusuus اlwaxyi ka jumlatin waaxida waa lasu biirin waa la kala jari ay dhammaatay marka nusuustu iska hor iman mayso nas caamu ahaa kana waa khaas haddaad naga diido walaa yukhafafu canhum min cadaabiha waaba xaqiiqaan leenahay lann abu aalib xaqiiqatan laga khafiifiyey muxuu arkaa inaan waxba laga khafiifinin oo dadka midka u cadaabkul u yahay takhfiifku xaqiiqi ha noqdo laakiin calaa xasabi maa yaraahu اlmucadab asagoo kala cadaabaya muxuu u arkaa inaan shay laga fududaynin saa wadaadaaya laakiin waxaa ka wanaagsan shareecadu cala xaqaa'iq bay ku socotaay in la yidhahdo waa caam iyo khaas aayaddan waxay u taallaa waxaan ka ahayn abu aalib baabdliil ah. weli wuu sii wadaa haddii qaraabanimadkii nebi maxamed calayhi salaau wasalaam ninkii gaaloobay waxba tari weydo naar uu ku waarayo saxaabada kale iyo xaasaskiisii iyo qaraabada kale tolkood ayuu wax matarhaya caaisho iyo tolkeed fiir haddana muslim waa daqiiq axabu الnaasi ilaa rasuulilah yay ahayd caaisha qaraabadeeda wax ku dhacafiiri weye uu isdaba dhigay qaraabatu rasuulilaahi calayh salaau wasalaam wa qaraabatu axab اnnaasi ilaa rasuulilaahi inaan lagu kala tegahayo iimaan iyo kufri oon shaqaynaynin muxuu ahaa qaraabo iyo hebel baan xigaalanahay adduunku wixi la ystara hala ystaro axaadiis dhaadhe innaga ku soo mar wuxuu yihi ninkii aan ilaahay rumaynin laa aqni canhu min allahi shay laakiin rxm iyo qaraabini hilib baad leedihiin saabulluha bibalaaliha baabudaliil calaa ana man maata cala alkufri wuxuu baab yahay in la caddeeyo ninkii gaalnimo ku dhinta laa yanfachu camalun tarjamadaa dheer xoogoo fiiha nadar laa yanfachu camal waqad nafaca abaa aalibin camaluhu samayn usan marin hadduu markuu ujeeda naar ka bixi mahayo oo ku waari waa sax waxba ka taaban mayno laakiin cala aliطlaaq waa in takhsiis la geliya xadiidka haddaynu soo maraynay inuu abu aalib camalkii uu nabigu u qabtay iyo gargaarkii iyo hiladii waxba u taray cadaabkaa lagaga fududayy xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana xasun khiyaas ibn mucaawiyaة الnahaci can daawud bn abi hind can الshacbiyi caamir can masruuq bn اljdac abu cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha umr caaisha xadiid bay ku leedahay fii muslim weli mayna soo marin saxaabi ka xadiid badan saan filayo anas baa ugu dhowaa saahuraan soo marray waa runtii yaa lahaa anas anas baa lahaa abaiyo aarna cabdulahi bni cumar baa lahaa ciidan culus bayna soo qaalad caaisha waxay tihi qultu yaa rasuul rasuulka ilaahayow ibnu judcaan ibnu judcaan waa cabdullahi ibnu judcaan ugaas ugaasyadii carbeed ka mid ah gobonimanimay fadhiisatay oo deeqsi ah oo maalqabeenah oo gob ah ayuu ahaa nabi allow ka warran bay tidhi qaala nabig wuxuu idhi cafwan ibnu judcaan bay tidhi kaana fi ljaahiliyati islaamka ka hor nabi allow yasilu raxima qaraabaduu xidhiidhin jiray wayucimu lmiskiina miskiinkana waa quudin jiray riwaayo kale xadiidkuu leeyahay wayaqri dayfa martiduu soori jiray wayafuku lcaani ninka maxbuuskaee lasoo qafaashana waa sii dayn jiray madax furasho intuu dhiibo yuu xorayn jiray ila carabu is adoonsan jirtay adoo iska deganbantay bantay caawa lagu galo yaa gabdhaha iyo adoonsan iyo caruurta wixii raggana mawdka ka adeegi kii kalena intii la qabto fooda la gooya la adoonsan waa inta fooda lagu jarhayaba bilaawaha la iska goyin fooda lagu jari addoon baa taxtaba dhaqaaqays waa qaanuun wadci ah oo la xifdiyo yuxfad walaa yugtab saa ma ogtiin bas hawlahaas dadka u dhiban buu sii dayn jiray muxuu kaloo qaban jiray wayuxsinu ljiwaara hooyadan baa hadlaysa darisnimadana waa wanaajin jiray nin daris wanaagsan buu ahaa faanaytu calayhi bay tiri caaisho intaan ammaani karay baan ammaanay wuuna ahaa intaaba lagu yaqaana qaraaba xidhiidhiyi masaakiinta quudiya martida u roon xaabiista sii daris wanaagsan waa riwaayatu cubayd bn cumayr riwaya haddaynu hayno waa riwaayatu masruuq can caaisha alfaada aan sheeg waay ku timi riwaayatu cubayd bn cumayr can caaisha ku timid riwaayatu cikrima mwl بن cabaas can caaisha waxaa ku yimid baranii ahbirnii bay tihi ya rasuul اllah can ibni judcaan nabi alla waxay tihi masiirkii aayaatinka ibnu judcaan iiga war qaala nabig wxu uhi wamaa kaana ibnu judcaan muxuu ahaa caaisha ibnu judcaan baad wadaaye nabigu wuu weydiy ibnu judcaan muxuu ahaa inay faahfaahiso rabnagu waa yaqaana faahin buu ka rabaa qaala waxay tihi kaana yanxaru اlkawmaa'a nabi allow hal kurus weyn buu gowrici jiray hal kurus weyn yuu dhuunta ku dhufan jiray wayukrimu ljaara dariskana waa maamuusi jiray man kaana yuminu biاllahi wاlyowm اlaakhir falyukrim jaarahu darisku u wanaagsanaa wayaqri dayfa martiduu soori jiray wayasduqu اlxadiiثa runtuu yaqaano quudan jiray beenba ma aqoonin wayuufii bidima ballanka iyo axdigana waa oofin jiray wayasilu الraxima qaraabaduu xidhiidhin jiray wayufaku اlcaani maxbuuskuu sii dayn jiray wayucimu acaama raashiinka dadka baahan buu siin jiray wayuaddi lamaana mas-uuliyada ammaanana nin bannaanka dhiguu ahaa ninka maxaa dhiman soo muslimad moodi ninkaa muslim qumanoo weliba diinka islaamka ku dhaqmahayaa la tilmaamay tilmaamihiisi baa la siiyey markaad kor ka fiiriso caaisha maxay sugaysa midha u malay inay hooyada marka ay sugayso u ammaantay oo nabiga xogtaa in ninkaa la odhan doono kolley darjanduu ka cabbi doonaa liakhlaaq akhlaaqul islaam wanaagsan baa laga sii daayey <clears throat> kadib nabigu wuxuu idhi wahal qaala caaisha markay intaa tirisa wuxuu ihi wahal qaala yowman waaxidan allahuma inii acuudu bika min naari jahannama dooda nabi maxamed iyo caaisha u fiirsa hadda wahal qaala yowman waaxidan ibnu judcaan baynu haynaa hal maalin ma yidhi weligii allahuma inii acuudu bika min naari jahannam alla waxaan kaa maangelaya naarta jahannamo qaala caasha laa yaa rasuul allah wamaa kaana yadrii jahannam bay tiri nabaalo ma dhihin maxaa yeely jahannab war uma hayo bimacnaa quraysh badankeeda iyo carab kaanuu yunkiruuna albacثa wاlqiyaama jaaxidiin bay ahayn diidan oo dafirsan in la soo saari way kaka dagaalameen ida kunaa turaaban ida mitna ina la fii khalqin jadiid qur-aanka akhriya way dafrirsanaayeen nabigu tiibuu kuu sheegaya wax walbo wanaag uu sameeyo ninka aakhira dafiray see uga cabahaya jannadeedii wuuba dafirsan yahay aras muxuu ku soo yidhi man kadaba bishafaacati falaysa lahu fiiha nasiib aakhira waad dafirsan tahay lasoo saari maayaad leedahay marka waxaa weeye shuqulkuma lihi jannadeeda iyo wanaageeda naarteeda ku quwaxaysa waxaad dafirsae waa ketaabaa leh duq inaka anta alcaziiz alxakiim waxay tii nabi allow maya weligii ma dhihin hooyadeen ku ogaatay inuusan dhihin qaraa'intii macluumaadkay ka haysay ibnu judcaan ayaa wuxuu keenayaa inuusan rumaysnayn qiyaamiya aakharo waxay ku tidhi wmaa kaana yadri ma jahanam nabi allow maxaaba ogeysiiyey jahannamo waxay tahay warba ma ayo qaala rasuulku wuxuu uhi falaa idan falaa idan waa maxay jahanname isi seegi mahayaan wey jannana shuqulkuma lah xadiidka riwaayaadka waxaan u keenay inaad ku fahantaan fafaahinta ninkan laga bixiyo hooyadan wax ku kalifa inay su-aashaa weydiiso suubana calays fahal daaka naaficuhu nabi allow intaasoo wanaaga uu sameeyo wax ma tarayaa ibnu judcaan fahal daaka wanaagga iyo akhlaaqda naaficu wax ma tarahaya qaalna wuxuu laa yanfacuhu waxba tari maayo maxaa yeelay inahu lam yaqul tacliil wey innada waa taqaanaa innahu innada fii masaalik alcilla markaad maraysaan waa maxay waa tacliil siiqda iyo aadaadka faa'iideeye cilladay ka mid tahay innahu lam yaqul yowman maalin maalmaha ka mida ma dhihin rabbi kfir lii khati'ati yowm اddiin rabi kfir li khaiati ywm اddiin allahu ii dhaaf gefkayga maalinka qiyaamo ywm اddiin ywm aljaza maalinkays abaalmarinta keligeed ma aho iyadan caaisho salama weydiisay adeerkeed ahaa oo la odhan jiray hishaam ibn muhiira almakhzuumi oo umu salama adeerkeed runa ahaa ayay nabiga weydiiso nin qiimo badan asaguna ahaa ummada ljaahiliya ummadda wax tari jiray ahaa gacan foraa sidaa ibnu judcaan oo kale ibnu judcaan ah, isagu wax la arkay ma ahayn xeedho wuxuu sameeyey weyin oo marka raashiin lagu guro janajada lagu fuulaa intay la boqol nin baa qaada dhigta haween ma hawaysan karaan meesha la dhigun baa ku guro waxaad karisaan o dhan qabaal weeyo on guriga masaajidkan la eg marka la fuulay janajada lagu fuuli jiray idan carab magac ku dhex Eh, hishaam bn muqiir hooyadan umu salme markay nebiga weydiisay waxay weliba u raacaysay walow kaana adraka la aslamay tir u fiirso waxay tii hadduu nabi allow ku soo gaari lahaana wuu islaami lahaa maxaa yeelay ninka dhaqankiisaan aqaanay nin khayr jecel hawsha adugu la timid hadduu arki lahaa waa ku marqaami lahaaba horuu ka islaami lahaa nabi allow ka war ninka hawshiis adeerkay eh, hishaam bn muqiira ayib hooyadan <laughs> meeshu waa masalo diineed marka ma soconayso fahal daaka naaficuhu nabi al wax ma tarahaya qaala inahu kaana yafcalu dalika liلdunya wاlidikri wاlxamdi walam yaqul rabi اغfir lii khai'atii ywm اddiin hal meslo nabigu taagan yahay waxay tidhi nabigu wuxuu hi waxaasoo wanaaga iyo khayra wuxuu u samayn jiray ha lagaa sheego magac aad ku yeelatid gobannimo warkaadu carab ha gaadho fadhiga ha lagaaga kaco gabadhaad doonto halhaleel ha laguu siiyo geedkaad ka hadasho ha lagaa dambeeyo goboni ku dhiban jireen abulahab abujahal waa kii ka dagaalamay ee la yidhi abujahalow waad ogtahay muxamed bni cabdillaah inuusan been shuqul ku lahayn asagoo yar oon islaam iyo diin shuqul ku lahayn diintan uu hadda sheeganaya dhabta oon aan ilaahay siinin oo rabbi ku maamuusin yaa wanaag iyo akhyaarnimo iyo gobannimo iyo sidqi iyo xalaal miirad iyo wanaag loo daayay seed hadda u tira isagoo waayeenu ciraystay been buu sheegaya hoos buu ola hadlay ninkii hawsha weydiy wuxuu yidhi annaga iyo nimanka reer bani haashim laba faras baan ku tartannay buu oo gobannimo ah geedkay ka hadlaan baan ka hadalnay rigrigaday tagaan baan tagnay wax walba oo gobonimoy carab qiimaysaan ku tartannay farasay rihaan baan noqonay waan kala badan weynaybu say u joogeen umba waxay dheen bu cirka wadna looga waxyoodaaba annagu cirkaya noo aadi buui nebi maxamed waa kale buu aniga khabaru sama baa igu soo dega meelaan ka durana ma hayo buuhi meelaan ka qoonsadana ma hayo waa inaan wax walba diida buuhi oon dhaho socon saysan nooga sharaf badanin reer bani haashim yani bani aadamka mogta w magac baa la tagahaya xaqaa'iqda asagoo arkaya magac baa qaadan soomaaliya waxay tiri rag mxuu aha ciil wuxuu ka doortahe idabdarada balu fiirso waxay dhaheen ciil in lagu ciila waxaad ka doorataa cadaab waa sharaf ku dagaalan wax kale maaha xoogo xiin baa gubaysa aakhara janno iyo naar marka la tago xiniin ma shaqaynayso xoog iyo xanayaa socon maaya nabigu wuxuu yidhi inahu kaana yafcalu dalika lildikri wاlxamdi wlidunya intaa waxaa dheer lam yaqul yowma rabi kfir li khai'ati ywm اddiin hal meel buu nabigu taagan yahay cadiy bnu xaatim aلطaa'i ninka carab samriyey xaatim saaxib اljuud wالsakhaa ajwadu min min xaatim baa l carab ninkii samriye weeye ee ardihiisa ataa ugawrici jiray fardihiisa u gawrici jiray islaam bakhayluu qabay baa layidhi oo bani aadamka u bakhaylsan suu wada waagi wuxuu baray deeqsiyad buu ka dhigay suu wada deeqsiyad buu ka dhigay faraha isgoynaysa ayib ninkii noocaasaan cadiy ibnu xaatim saxaabiga markuu islaamay aabbihii buu nabi allow aabbahay ka warran buuri waad maqashay xaatim carab waa taqaanaa ninkii magac bixiyo weeye darajo walboo loo tartamo wanaagana la barkow noqday aabbahay warkiisa nabaan lowkeen meeshii la mariyey caaisho adeerkeed ibnu judcaan iyo umu salama adeerkeed hishaam ibn mughiirat almaqsuumi yaa isagana la mariyey nabigu wuxuu hi ina abaaka araada amran faasaabah riwaayo kale ina abaaka cadiyow araada amran faadraka aabbaha muxuu doonay magac adduunkiiso ku helay aakharo maxaa lagu xisaabtami magac ma shaqeeye iimaan baa shaqeeye hadi اlxaqiiqa xaatim afwan hishaam bn muqiira cabdullahi bnu judcaan ataymi min bani taym abu bakar way qoys yihiin waa saadaadkooda maxay eedeen wma kuna mucadibiina xataa nabcata rasuula maxaad ka leediin iyo axaadiitan wadaadda ashacirada naftu qabata waxay dheheen waxaan leenahay hee nin walba oo nabiga ka horreeyey oo diintu aysan soo gaadhin oo nabiga hortii geeriyooday suu dooniba ilaahay khayrka ha u caabudo abooti ahlu qaabur ha ku nafbaxo alan khayriya abooda ha caabudo ahlu janna wey wamaa kunna mucadibiin xataa nabcaa rasuula dadkan axaadiistu ay sheegeenee la cadaabahayana si gooni ah loo maago malagood u galay haadihi ma aha baxi cilmi a ma aha arxi cilmi a ma aha in badan baa idiin sheegay iska ogaada kullu macnan soo arooray fi nusuus yumkinu an yujcala kuliya caama bisababi cumuum اlcila ibnu judcaan hishaam bnu muhiirat almakhzuumi cadiy xaatim aلطaa'i iyo dadka la halmaal oo dhan iyo nabi maxamed aabihi cabdullahi bn mucalib hooyadii oo aan inoo iman doonto maxay eedeen cila waaxida annahum cabaduu hayr allah nabigu hadduu kuu sheegay lam yaqul yowman ma rabi kfir lii khaii'atii yowm اddiin alimaam اlqurطi alcabaas axmed bn cumar baxiga halkan uu ku leey baxi adu fiican wey wuxuu leeyaha degdegin iyo kaa hoos bixin maxaad ogo maxaa loo sheegay wuxuu yidhi waa iطlaaq اljuز'i wa iraadat اlkul calaamaad iyo wasf min awsaaf اlislaam baa la sheegay waxaana loo jeedaa islaamkii guud rabi kfir lii khaii'atii yowmaddiin yaa yidhaahda muslim baa yidhaahda qiyaamo iyo aakhare rumaysan ilaahayna u baahanoo rabi tuugaya tan waxay daliil u tahay buu yidhi in wax walbo iyo calaamad walbo min khasaa'is اlislaam ah diinka islaamka lagu soo geli karo nimankii ashaaciro ku rafaay adaha ku margada aan ku jira aan ku noqde meesha waxaa weeye nimankaasi cila waaxida ka dhaxaysa nabi maxamed aabbihi baa u daran weliba asagoo yar buu laqmaday qolyaha asnaamta agaasime ee ka shaqeeya dadka ugu yarana ma aha u yaroo curdan asagoo ayuu laqmaday oo ogtihi muxuu eeday cabdullaahi kaana yacbudu maa kaana yacbudu qowmuh tolki wuxuu caabudi jiray uu caabudi jiray aamino sidoo kale ibnu judcaan iyo xaatim e, iyo e, hishaam muqiire iyo kulligood isku baabbay ahaayeen cilladaasay wadaagaan qaasim mushtaraga ka dhaxeeya idan nin walba oo camlu xayi wuxuu la yimid ku raacay waa ku diin awalu man hayara diina ibraahim wa ismaaciil wa waxaama alxaami wasiyaba sawaa'ib asagoo ahaa diinta bedelay saddex boqoloo sano yaa laga joogay maalinku diinka bedelay iyo inta nabigu markii la soo saaray saddex boqoloo sana udhexays iyo jacab aan waa toddoba awowba maba fogaba raggiinna hadda fadhi waxaa laga yaabaa odaygaa toddoba ugu tagtaan inuu kula dhow yahayba hebel ilmaadeer awowga lixaad baan iskugu nimaana toddobaad aba qarka diinu tawxiid baa ku soo dhowaaday quraysh xogtuna way haysay laakiin way taxriifiyeen way bedeleen baqaayaadka xog ku tari diin saafi ah wa inqalla ayaa loo baahan hadii aad shirki ku labto aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlmnu wahum muhtaduuna kaa shaqaysan halis wey hawshaa iska ogaada baxdigaa marka baxdi cilmi ah ma aha idan cilada takhsiisba ma galo cilada lama takhasiso sideeduba cilada mansuusada ah haddaanana way bannaanta calaa ra'yin alcila almansuusa biduuni sabab in la khasisa lama ogolo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulanna kama hor imanaysaba lianna kula man cudiba bishirki horaan baan soo sheegay aroo dhoweyd fainamaa yucadabu bacda irsaali اrusul dalaalaad loo yaqaana dalaaltarkiib baa usuulka jirta dalaal tarkiib baa leedaha maaha dalaalat اlikhtiraanki daciifayn dalaal tarkiib waa maxay waa damu nasin ilaa nasin wa akhdu xukmin caamin min الnasayn nas baa nas aad ku biirin ayib waxaad ku qabataa hadda wma kuna mucadibiina xatى nabcaa rasuula waxaad ku qabataa walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbud اllaha wاjtanib الطaaquut waxaad ka dabageysaa wain min ummati ila khalaa fiiha nadiir maxaa ka soo boodaya damu nasin ilaa nasin aakhara waaqdi xukmin caamin minhuma maxaa ka soo baxay qoom walba iyo ummad walboo rabbi uu cadaabo wuxuu cadaabayaa bacda irsaal اrusul maxaa yeele adduunyada nebiyulaahi aadam baa lagu bilaabay markay xoogow diintu daciiftay nabi nuux baa la soo diray markay daciiftay saasay u socotay nabi ibraahim way u socotay ambiyadii banu israa'iil wad ilaa nabi ciise la soo gaaray nabi maxamed saasay isu daba taagday lix boqoloo sanaa nabi ciise nabi maxamed u dhexeeyey iyo jajab waad garanaysaa diin ibraahim baa meel walba taallay ayagaa xunafalaha carab xunafa ku jira ilaahay keligii in la caabud ummadda ugu yeedha qus ibnu saacidda cukaad suuqeedu ka khudbayn jiray sida wadaadahan tabi u khudbayn somaad aragay towxiid rubiya iyo khudbo dheer maalin kale istaaga suuqa cukaad lagu kala baxay eh, wax walba marka way garanayeen qolyo waxay lahaayeen nasaaro ah qolyo yuhuuday lahaayeen diinka way hayeen way ku tumanayeen ahlu kitaab baa dhex joogay marka haddiiba khabaru nabiyi min alambiyaa ku soo gaadhay waxaa weeye tawxiidku laasim buu kugu yahay la soco shubaha ah, meesha la soo jirtegina ah nabi walba waxaa loo diri jiray ilaa qowmihi maxaa ibraahiim iyo nabi ciise iyo muuse iyo ka khoseeyo carab qur-aanka akhriyin baa laga yaabaa suuratunamli dib ogu noqo nabilaahi sulaymaan wuxuu ka soo duulay shaam cirifkeeda wuxuu ku soo duulay niman deggan ma balqiis maxaa ka khuseeyey shimbirkii surdoonka yuhudaa baa warkii soo qaaday xogtii buu dhibay xaruntii raasgeyskii buu geeyey idan weerar baa lagu qaaday wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lisams wasadaha maa kaanat tacbudu min duuni illah annaha kaanat min qowmin kaafiriin waa xukumay shimbirkaa xukumhay ilaahay baa xukumhaya subxaana nabigaa xukumay culammadu maxaalkaa ka fahmeen ilaahay keligii in la caabudo ilaahayna aan loo shariig yeelin waa asal diinado mushtaraga kullu nabiyin ama caam risaalis ha noqoto ama khaas ha noqoto way ku laazimaysaa leanna waa qaasim mushtaraga waxay ambadu ku kala duwan yihiin likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan waa furuucda sharaa'icda weeye ama aslu diin abuna aadam iyo maxamed waa iskaga adoon weligaa nebi maxamed maqal oon ciise maqal haddii muuse ku soo gaaro towxiidkii uu ummadda ugu yidha waajib kugu tahay lanna waa asal diineed walidaalika yuu nabiyulaahi sulaymaan reer yamanood u laasimiyey ilaahay keligii inay caabudaan haddii kale moodkuu ka adeegayo asaguna waxaa loo diray qoomkiisii shaam iyo tolkii warku markuu soo gaadhay waa asal diineed ambiyoo dhan ka dhexeey waa la wada gurmanaya aslu diin mursaliin baa loo yaqaanaa jaamicu lmasaa'ilka mujalladka shanaad iyo ka lixaad bal ka akhriya ibnu taymiya masaladasaad u fahantaan yaan idin mashquulina hadda muhimmaddu waxaa weeye ninka ilaahay khayrkii caabuda fii أyi zamaani min الzamaan wuxuu dumiyey aslu diin اlambiya wاlmursaliin maqsadkii loo soo diray ambiyada oo dhan buu ku tumtay wayaa caadin ahaahum huuda maxaa l an icbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu baa socota meel walba intaas waa mixwarka u muhiimsan kadibna waxaa imanaysa in nabi walba xilligiisa lagu raaco diintiisa ilaahina lagu caabudo waddadu asagu la yimid caqliyan hadda waa garanaysaa madaxweynihii hore waddan ka talin jiray mashruuciisi yaa hilfaa u laabay kii ka dambeeyey kii ka dambeeyeyna haadba haadkici bay noqotay haddaad la soo sharta waran warran madaxweyne hola weli shaqaynaya oo kan meesha soo fadhiya muxuu yahay isaga u taallaa waa lagugu qasdoo madaari baa geynaya ma tahay mise maaha ambiyaduna sidaasay u suura dhow yihiin ma aha xaqiiqad way ka bedelan yihiin nabi ciise markuu yimid waa la laabay awooddii iyo shareecadii nabi laahi muusa shareecat اlinjiil baa oo mutamima ah litowraat cahd اlqadiim bay u yaqaanaa iyagu kuwan ayib injiil cahd اljadiid bay yidhaahdaan haddii nebiyulaahi maxamed uu yimid shareec oo dhan waa la laabay nebi maxamed baa shaqaynay ilaa qiyaami saaca ilaa adduunka laga rogayo nabi ciisena waa fardi min afraadi hadihi اlumma almuxamadiya kitaabka rabbigay iyo sunna nabiguna ku xukumi doonaa saasay ambiyo idan ayagiiyo boqorada maxaa u dhexeeya nabi walba kooruu dhammaystira waana ammaanaya waana walaalkii kuwan laakiin maxaad ku taqaanaa hilfaha cayda isbaabi'inta bal waxaa laga yaba in shaqana lagugu diido hebel baad la shaqayn jirta oo malagaag galo oo carruurta biil waayaan oo meelaad qabato aad weydo oo magaala magaala ka cararto kuwa ayagu ahludunya waa tanaafus ama alambiyaa ahludiin wa iimaan walaalo weeye yusadiqu bacduhum bacdan wayukamilu bacdum bacdan midkood hadduu joogo isagaa zamankiisa talinaya nabiga horena waxaa weeye wasalaamun calayka warasu cala lah waakii nabigu yidhi haddii nabi muuse uu nool yahay maa wasacahu ila itibaaci hadihi hiy alfitra saliima wixii kaleo dhan waa sheeka baralay wey aan iskaga tagno masalada ayada ah baabu muwaalaati اlmuminiin u fiirsa hadda muslim subaash isu dabadhigay hadda muxuu soo gudbay wixii oon soo wado dhan baan gunaanadiiba ku yidhi hawsha waa maxay iimaan iyo gaalnima lagu kala baxaay baabu muwaalaati اlmuminiin wa muqaaطacati hayrihim wاlbaraa'ati minhum wuxuu baab yahay muwaalaat اlmuminiin muminiinta in la xidhiidhiyo gacal laga dhigto la garabsado jeel laga dhigto wa muqaaطacati hayrihim iyo hayrkood in la gooyo iyo wاlbaraa'ati in laga takoornaado minhum min hayr اlmuminiin wey hadda ayib waxaan muminiinta ka ahay halkan xadiiaan ku daro xadaanii axmed bnu xambal axmed bn muxamed bn xambal الshaybani abu cabdillaah imaam ahli الsunna wاljamaca xadaana moxamed bn jacfar gundar xadiidku wuxuu ku jiraa fii musnadihi bihada اsanad bihada اsanad nafsihi asagoo wuxuu ka bilaabay xadana mxamed bn jacfar buu ka bilaabay ila muslim baa asaga sii maraye ayib محمد بن جعفر غندر حدثنا شعب بن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي عن قيس بن أبي حازم البجلي والتابعي الوحيد الذي روى عن العشر المبشرين بالجنة كلي وي لا يوجد تابعي كله من كبار التابعين بل هو مخضرم نبي نول كسو قال عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة أبو بكر لقب الله إلى صحابي قدام بي طبعا كم مرفين لقليب وحكوريا abubakr buu ka wariyaa cumar buu ka wariyaa cumaan cali kulligood dareeri cabdiramaan bn cawf zubayr sacd bn waqaas cali bn abi aalib maxaa ii dhiman saciid bn zayd eh, ibn nufayl waa kukaasa marka waa waxiid xaakim baa niman kalaa jira oo yaa ka mid a saciid musayib waxba kama jiraan saciid musayib iska daa cid kale xataa cumar waxba uusa ka maqan abubakr iska beda cumar buus waba ka maqan ayb cumar wixii ka dambeeyey wax ka maqlaa can cab bn caas radi allahu tacaala canhu lahu fii saxiixi muslim hamsatu axaadiis shan xadiis basuu ku leehay saxaabigu ma axaadiis badno shan buu ku leehay ittafaqa calaa talaata saddex xadiis bay wada wariyaan labana muslim baa la tafaruda xilligu dhintay khilaaf badan baa ka yaalla afartan iyo labadii yuu geerida baa la sheegaa afartan iyo saddexdiina waa la sheegay konton iyo kowdi baa la sheegay konton iyo kowna waa la sheegay laakiin isagoo cimriye oo sagaashan jiruu dhintay sagaashan sano gaadhay kaana min duhaati اlcarab fi اlislaami wa fi اljaahiliya qaala wuxuu uhi saxaabiga samictu rasul lah sal lay slam rasuulka ilaahi baan maqlay jihaaran hayra sirin jihaaran isagoo nabigu kor u sheegay hayra sirin oo hoos u dhigin buuri ila hadalka marba hoos baa loo sheegaa marna fagaara la dhigaa fagaare bunaanka dhigay nabigu jihaaran hayra sirin yaquulu asagoo leh alaa ina aala abi fulaanin laysuu lii biwliyaa <clears throat> inamaa waliya allaahu wa saalixu اlmuminiin waa la kala baxay alaa hooye muslimiinay ina aala abi fulaan aala abi basaa la yidhi hebel buu u jeed macnuhu waa maxay ina aala abi fulaanin nimanka ree hebel laysuu ma aha lii aniga biwliyaa gacalii ma aha inamaa waliyi gacalkaygu waxaa weeye allaahu alle iyo wasaalixu lmuminiina muminiinta kuwooda suuban yaa ayuha nabiy xasbuka allaahu waman itabacaka min almuminiin xadiidku tatimuu leeyahay oo muslim ka tegay bukhaari yaa fii riwaaya ku sheegay walaakin lahum raximun abulluhaa bibalaaliha cafwan walaakin lahum raxim qaraabanimo iyo xidid baa naga dhexeeyey xigaalo iyo sokeeyonimo abulluhaa waa xidhiin abu cawaana iyo bukhaari baa fi riwaaya ku wariya ayb <clears throat> xadiidkan xadiid lagu dagaalamo weeye shiicada iyo qolyaha nawaasibta waa ku dagaalameen aali abi fulaanta la sheega waayo qolyaha shiicada taageersan ama shiicada ka agdhow ama hawshaba aadaan oga fiirsanen waxay yidhaahdeen ina aala abi abi fulankan waxaa weeye alxakam bn abilcaas bn umaya ree bani umayo weeye ree bani umayo weeye xadiidka inay ree bani umayo yihiin oo abulxakam ibnucaas iyo wixii la halmaala yihiinna meeshu ku caddaaye waxaa gooyey axadu ruwaad oo ka dhigay mubham inna aala abi fulaan suu marka lafihiisa u badbaadiyo ama uu dadkii wax laga sheegay aan xumaan loogu qaadan ama aan fidno u dhicin in masaa'ilka qaarkoodeen asludiin ahayn limaslaxatin mu'aqata loo qariyana way bannaan tahay anta muxadian qowman bixadiiin laa tabluguu cuquulum ila kan libacdihim fitna aw kama qaal ayb marka dadka ha lagula hadla bixasabi cuquulihim halkaasay la mareen waxaa ila yaab badan ibn wasiir alyamaani in badan baan tataabto idiin sheegay wadaadka inaad iska ilaalisaan kitaabkiisa alcawaasim wاlqawaasim wuxuu yidhi xakam ibn abilcaasa iyo reer bani umaya meesha ku jiray waxaa gooyey camnu cas baa gooyey wاظaahiru أnnahu huwa اladii asqaطaha musiibo ma daliil camr caas waxaa weeye ninkii wuxuu la jeel ahaa mucaawiye iyo reer banu umayi cumaani ba cumaan buu jeclaa oo maadaama meeshuu isagun uu ninka baasha kala reebay ee reer banu umaye xaala mastuure ee ceebta marada ku qabtay waa asaga lam yaqulhu muxadiun walaa faqiihun muslimu laakiin wadaadku wuxuu ahaa shiici zaydi ah isagii awgiyaashii uu ku soo koray reemudug baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen waayeel ma wada islaamo hadaad haddaad toddobaatan sano ku soo gaadhay xeer jacab iyo xeer daarood kusoo gaadhay waaga dambena kitaabu tawxiid iyo muslim bukhaari sanka lagaa geliyo ood qaadatood qaayibtood laqdo wuxuunbaa kugu hadhi geedahaadii iyo ruujimadii hore wuxuunbaa baaqi ah ayib wakii kii ma jirtan ku yidhaahdeen waxay u keeneen baa la yidhi sheecali cabdiraxmaan allah yarxamu kaana muwaxidan salafiya iyadoon soomaaliya nin suufi iyo khuraafi ka jirin ayuu shacalima jeerteen dadka diinka ugu yeedhayay masaafaad buu leeyahay masaafaad gabayo dhaadheer waxaan ka hayaa muxuu ahaa ma cuno muxuu ahaa wamaa uhiliya ariqaquureedka gabay dheeru masaafaada kutub carib uu ka tegey shaacir adiibuu ahaa waxay aqraan ahaayeen cabdiraxmaan bn xasan bal isagaa ka weyna cabdulaahi bay aqraan yihiin taqriiban laba boqol iyo konton sano ka hor yuu muutan yahay waaga dambe markay soo fiijisa zanjibaar dhulkaasuu tegey dowlad buu ka asaasay markiyo dhulkan marka lagu dilo ku dhintay cafwan ku xabaalan yahay maqaal dheer buu u qoray iyo nusro carab waa qoraya kitaabkii nimankii awaasimta imaaraadka haysan jiraybu u qoray wuxuu yidhi soomaaliya inaan badbaadinaan rabnaa oo kitaabka ilaah lagu dhaqo oo la habeeyo noo soo gurmada kuwan fadhiya zanjibaar iyo xeebahan bambaasana kaalmaysan kaalmaysanma waa khawaarij buu lanna ibaadiyiin bay ahayen kuwan hadda cumaan fadhiisumada arag kuwaasay ahaayeen idinkaa sunniyiinee noo soo gurmada akhriya taarikha culimmadiinna suufiya mushrikiin somaaliya waxaa ugu horraysay kii hadda ahayd waa laba boqol iyo dhowr sano wey ma gaadh dhaafin awowgay baa kan ma dhaafin karaan qubuuriyadan iyo shirkigan wuxuu la socday gumaysihii dalka soomaaliya yimid talyaaniga ingiriiska shirkadoodii baa waday wax ka horreeyaba ma jirin ahlu tawxiid baa la ahaa inteenna kalena caamo dhaga xidhan baan ahayd oo cala alfitrati walislaam taariikhda inaad akhridaan baa wanaagsan culumaan ahaan jiray soomaaliya annaga waxba kama jiraan talyaaniya ingiriis lagama horrayn taarikhda dib u akhriya wadaadihii ree ashari ashaacirada ahaa acdaada makhraati gashanaya wadaadihii ashaacirada ahaa ee kun sagaal azhar baa soo dirtay aljaamic alashar baa laga soo diray waxaa la yidhi soomaaliya eritrea xabasha jaybuuti kulli mara taqriir iyo ribood ka keena xaaladda muslimiinta dhulkaa jooga taqriirka waa maطbuuc sheekh cabdalla mushid baa ku jiray wuu qoran yahay sheekh cabdalla mushid waa wuxuu ku jira raggii u taqdiimiyey sheekh nuuridiin cali colow kitaabkiisii almustafiid fii cilmi الtawxiid oo la daabacay kun sagaal soomaaliya shan shilin baa la siin jiray muqdisho dabcadii u horraysan anugu waan hayaa xuseen qallafaa ii haya duuse iga xoori ayib yuu ku jiray almuhim yaana ku mashquulina warkugu daalinine riboodkay geeyeen maxaa ku qoran suufiye iyo ariiqooyin waxaa soomaaliya ugu horreeyey kun sagaalkun boqol sagaashan iyo sagaalkii adu kun iyo boqol iska dhig laga jooga laba boqol iyo iyo dhowr iyo toban sano waa ayagaa keenay gumaystaa keena iyagaa caddaynaya waa ashaaciro ma aa wahaabiye nimanka warkaa sheegaya soomaaliya o dhan bay mareen muqdishay mareen ilaa hargeysay socdeen jabuuti bay tageen adisaba bay tageen waxoo dhan bay qoreen taqriirka waa qoraya taqriir can axwaali اlmuslimiin fi الsomaal wاlxabasha waeritrea la yidhahdaa maطbuuc weeye dejisto akhriya kitaabkii shanuud celcelow ee lixdan iyo kowdii la daabacay ee lix caalimu ra's ay u taqdiimiyeen sheekhna ku ammaaneen waa yaala waa kun saab lixdan iyo koodi maydan dhalanin kulligiin anugu xataa ma dhalan dacwadii waxaan bilownay tawxiidka lagu leeyahe toddobaatan iyo labadii nimanka muummadday khaa'imeen mise run baa inoo sheegeen urur iyo xisbi mucayana xarag waruu bilaabay taarikhda ummadda laguma ikhtizaaliy hada waa khiyaana lilumma wa khiyaana litaarikhi اlumma wa dacwatiha ikhtizaal qadiyat اlumma alislaamiya ama ummadda soomaaliyeed dacwada diinkeeda in lagu soo koobo juhuud iyo nashaad fi'a mucayana waa ikhtizaal waana khiyaana liqadiyat اlumma alislaamiya iska ilaaliya yaydan aafayna hawsha ayada ah xaggeen maraya hadal baa ila tegay hadal badal buu ii dhiibay ya ibn اlwasiir baan marayay ibnwasiir marka madhab baa jiita almhim madhab baa jiito god la aaday shuqulkumaa camn caas hawsha ayada ah niman waxay ya sheekh cali ma jeertay nimankii ku dhan waa idinka dayen lama waad arka waa raadinaysaan xilli kalean sheegaya iga daaya almuhim qolyihii kale nawaasibta maxay idhaahdeen nawaasibtu waxay idhaahdeen meesha waxa ka go'an waa abu aalib ina aala abi aalibin laysuu lii biwliyaa nimanna waxay yidhahdeen qaadi ciyaad ka mid yahay meesha waxaa ka go-an ina aala abilcaas ibna umaya laysuu lii biwliyaa labada arrimoodba waa khaldan yihiin labada arrimoodba waa khaldan yihiin riwaayada ugu roon waa riwaaya ku timid fi اlmustakhraj calى صaxiixi muslim liabi nucaym riwaayadaasna nin naasibi ah ku jira ma aqbali karo oo sheegaysa inay tahay inna aala abi aalibin lahum raximun oo qaybta dambe ah laysuu biawliyaa ma aha ina eh, eh, eh, aala abi aalibin lahum raximun bay leeyihin abulaha bibalaalyaha haddii aakhirka dambe lagu sheegay horaanba ka go'on waa asaga yidhan qole yidhaahdeen sawaabku ma aha qurayshoo dhan buu nabigu ka hadlaya adilo kala ku timid nabigu markuu ka baxaaya madiina uu ka baxay asagoo sogotanaya mucaad ibnu jabal xadiidkii dheeraa madiinu dib u soo fiiriyey dadkan buu nabigu madiino dhooban inay ahal ii yihiin dadka iga xigaan bay moodayaan inama awliyaa'i almuttaquuna man kaanuu waxayu kaanuu waa inta alla ka cabsata quraysh buu nabigu la hadlaya quraysh oo dhan nabigu way xigsanaysa soo ma aha waana aalkiisii kulligood waana qaraabadiisii waa kii ka soo bilaabay yaa kacab ibn luay buu ka soo bilaabay dadku yaa macshara quraysh soo yidhi yuu nabigu wuxuu leeyahay owli iima aha ilaa man aamana minhum intu rumaysay baa weligay gacalkayga ah intu kufrin hawl ii taalla ah in abu aalib lala aado ama lala aado abulcaas iyo ciidankiisii wax riwaayaha kuma asixin madaahib waxay kala jidatay weeye riwaayada wadaadka naasibiga ah cinda abi ku timidna ma aqbali karo wallah aclam